alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii ku saabsanaa aadaabu aldarisi walmudaris qaala almusanif raximah llah wa yubayinu adaliila aldaciifa lianla yuktara bihi wuxuu caddaynayaa addaliil aldaciifa daliilka daciifkaa ah buu caddaynaya lianlaa yuktara bihi si aan loogu kedsoomin fayaquulu wuxuu odhanayaa istadalluu bikada wa huwa daciifun likada wuxuu odhanayaa istadalluu waxay daliishadeen bikada waxaasay deliishadeen wa huwa daciifun waana daciif likada saaya saasuu daciif u yahay wa yubayinu wuxuu caddaynayaa addaliila almuctamada daliilka la cuskanayuu caddaynayaa liyuctamada si loo cuskado ayuu u waxaa jira laba mas'alo marna daliilkaa daciifa marna istidlaalkaa daciif ee daliilku waa saxiix waa laba shay waxaa dhici karta bacdi inay deliishadaan daliil aan saxiixba ahayn xadiis daciifoo kale u daliishanaya ya marka wuxuu caddaynaya xadiiskaasi inaanu sugnayn nabiga kama sugna buu odhanaya calayhi salaatu wasalaam saaya saasaan u sugnayn ama yacni marka caalim fulaan wa fulaan ayaa yidhi ma sugnaa masalan wuxuu ka hadlay masalada ku saabsan dadka waxaa loo abuuray lilibtilaa in la imtixaano oo takaaliif eh, la amro oo yacni la faro oo rasuulla loo soo diro ayaa loo abuuray markaas amidu wuxuu yidhi maye waxaa loo abuuray liajli muxamed muxamed daraaddii baa loo abuuray oo lowlaaka lowlaaka maa khalaqtu alaflaak baa u daliilah ya wuxuu caddaynayaa markaa dee inuu xadiiskaasi mawduuc yahaanu sugnayn been abuur nebiga lagu been abuurtayinu yahay wuxuu odhanayaa xadiiskaasi waa mawduuc nebiga calayhi salaatu wasalaam waa lagu been abuurtay nebigu ma odhan saasuu odhanaya waayahay marka mar daliilkii baan sugnayn marka daliilkii baa la caddaynaya inuu daliilkaasi aanu sax ahayn oo jirin taasaa la caddaynaya tawasul biljaah dee qaar baa waxay u soo arooriyeen tawasaluu bijaahi fa ina jaahii cinda allaahi cadiim waana mawduuc waa been abuur marka waa in la caddeeya inuu mawduuc yahay marna daliilku waa saxiix laakiin istidlaalka loo daliishaday baa daciif ah markaana waxaa la caddaynaya daliilku saxba ha noqdee oo ha sugnaadee laakiin daliishadka laga daliishadaanu daliil u ahayn oo daciif ah la caddaynaya wejigeeda inay daliilka u ahayn ya wejigeeda inay daliilka u ahayn ayaa markaa la caddaynaya marka labada noocba waa soo geliyaan wuxuu u daliilka daciifka ah wakada istidlaalka daciifka ah si aan loogu kadsoomin wuxuuna istadallu bikada wa huwa daciifun likada kaasay daliishadeen arrinkaa u daliishadeen waana daciif likada saa iyo saasuu daciif u yahay waa min baabi nasiixa naseexay markaa noqonaysa waayahay ahlucilmigu waxay sheegeen axaadiista mawduuca inaan la sheegi karin ilaa maca dikri wadciha inay mawduuco tahay in la sheegaayo mooyaane si kale inaan loo sheegi karin wakada axaadiista daciifkaa ah inaan marka axkaam sharciya loo daliishan karinna waa sheegeen axkaam sharciya loo daliishan karinna daliilka saxiixa buu caddaynayaa si loo cuskado oo loo ictimaado oo bayaankii caddayntii masalada la caddaynayo in daliilka muctamadkaa la caddeeyaana waa soo gelaysaa min baabi nusxi ma nasteexadii loo nasteexaynayey ayay markaa ka mid tahay waaya wa yunabbihum calaa halati man halita fiiha min almusanifiina fayaquulu maala hada huwa asaab wuxuu baraarujinaya calaa halati man kii qaldankiisa u qaldamay halida qaldamay fiiha masalada ku qaldamay oo min almusanifiina mashaayikhda kutubta qoray ka mida ayuu khaladkiisi caddaynaya oo fa yaquulu maalan wuxuu odhanayaa tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaaye hada huwa asawaab sidaasaa sax ah wa ama maa dakarahu fulaanun faghalatun aw fadaciifun waxa uu hebel sheegay miya faghalatun halat weeye aw fa daciifun ama daciif weeye wuxuuna u sheegayaa sida marka ay qaladka u tahay ama daciifka u tahay wejigeedii waa inuu caddeeyaan wejiga ay daciifka ama qaladka u noqotay waa inuu caddeeyaan qaasidan inasiixata lianlaa yakhtara bihi taa hore lianlaa yakhtarana waa loo dabdin karaa haddii aalib la sheegaayo hadalladii hore waxaa ku sugnay aalib in la tilmaamaayo lianlaa yakhtara bihi si aan ugu kadsoomin haddii mughayirsiiqa laga dhigana lianlaa yubtara bihi binas faaladun aw faaciifun ay fahuwa halatun halat weeye aw fadaciifun ama daciif weeye wuxuu sidaa odhanayaa qaasidan xaal u qasdaayo oo doonaayo annasiixata nasteexada uu nasteexaynaayo u doonaayo wuxuu doonayaa inuu u nasteexeeyo lianlaa yuktara bihi si aan loogu kadsoomin alka horu inoo jamciyo yunabbihuhum buu yidhi oo jamc buu ka dhigay marka lianlaa yuktara bihi si aan loogu kadsoomin ayuu markaa ugu cadaynaya laa litanaqus alqaa'il ka hadalka yidhi inuu nuqsaan u nisbeeyo oo qadarkiisa inuu hoos u dhigo uga jeedo u odhan maayo oo u sheegi maayo fa ina alintiqaada hamsadu waa wasli lintiqaada baa la akhrinaya fa ina lintiqaada laam hoos dhigan ayaa la akhrinaya waayo hamsadu maadaamay wasli tahay hamsada ka dambaysa laamka way dhacaysaa qaacidaedu maxay ahayd marka laga bilaabay sugnaataa marka waxa weeye hadal ka horreeyo way dhacdaa haddana waxbaa ka horreeya marka fa ina alintiqaada odhan maysid hada khalaad daruratu daruuratu shicir baa lagu odhan karaa hadday gabay dhex dhacdo oo daruuratu shicir tahay waa la odhan karaa haddii kale maya waxay la mid tahay dee ta ku sugan maxaad akhridaa bi'sal ismu miyaad akhridaa ila ashu ashi ashu hamsatul wasli ka daba dhacday weeyaan bisa lismu sooma lismu waa in la akhriyaa lismu laam hoos dhigan baa siinka lagu dhufanaya laakiin bisa lismu haddaad tidhaahdo cidima akhriyin ya adunba akhriyin cidima akhriyin lam yaqra'u axad marka fa ina alintiqaadaa la odhanaya marka laamki waa hoos dhigmaya faa'iide kaleo iska ziyaada ah laamkii markuu hoos dhigmo haddii la noqoto in isaga laga bilaabo maxaa la ahrinaya in haddayna ka horeyn lahayn maxaad ahrin lahay hadda ya laba wajha ku bannaan baaraka allah fiik haddii waxa weeye marka fa inna ayna ka horrayn lahayn jaaza wajaaze weeyo lintiqaad inaad akhrido lintiqaad oo laamka hoos dhigan ka bilowdo iyo alintiqaad alintiqaad labadaba bannaan labadubana waa fasiix labadubana waa fasiix midna waxa weeye waa ictidaad bilcaarid midna waa cadam lictidaad bilcaarid midna shayga caaridkaa baa la tirsanayaa oo xarakada markaa laamku xarakoobay baa laga soo qaadaya inay xarako saabitaa tahay waa la tirsanayaa waayo asalka hamsadan maxaa loo keenay al ku jirta waxaa loo keenay yacni si loogu gaadho xarafka reeban akhrinta la akhrinayo liyutawasala bihi ila nutqi bilxarfi saakin alxarfu tacriifin aw ilaami faqad fa namadun carafta qul fiihi namad marka haddii la yidhaahdo xarakadani waa caarid oo caaridna lama tirsado alaslu an laa yuctada bilcaarid sida qaacidadu tahay asalku waa inaan caaridka la xisaabsanoo la tirsan xarakada caaridka xaraka lagama soo qaado kaannahu inay reeban tahay adigoo laamka hoos dhigaya idan hamsada hore akhri markaa alintiqaad aayadda haddii imtixaan ahaan markiisa lagu weydiiyo labada waji waa yimaadaan bisa lismu lfusuuq haddii la yidhaahdo bi'se marka laga yimaado waxa ka dambeeya haddii lagu hayo imtixaanan marka akhri maxaa laga bilaabayaa fiihi wajhaan labada wajaa ku sugan in marka waxa alismu la yidhaahdo iyo lismu in la yidhahdo waa wuxuu yidhi faina alintiqaada inama yakunu lilqawli la liqaa'ilih dhaliishu waxay markaa u sugnaanaysaa odhaahda ee qaa'ilka hadalka yidhi dhaliishu u sugnaan mayso isaga daatadiisa inaad dhaliishay ma ahee hadalkuu yidhi mas'aladuu sheegaad dhaliishay farqaana udhexeeya qofka iyo yacni markaa hadal uu yidhi inaad markaa waa kala duwan yihi yacni in markaa hadal uu yidhi aad naqdidaa dhici karta oanaad daatadiisa naqdin waayahay wuxuu inoo sheegay sheekhu raximah ciddii markaa mas'alo ku qaldantay oo musanifiinta ka mida wakada haddayna musanifiinta ka mid ahayne marka waxa weeyaan fataawo sawtiyaba hadday tahay waa la mide eh. waa baraarujinaya oo wuxuu odhanayaa sidan baa sawaab ah laakiin sida hebel sheegay miya hebelka miyuu magacaabaya mise ma magacaabay fii tafsiil magacowga hebel la magacaabaayo tafsiil baa ku jira oo culammadu ku kala farqiyaan tafsiilka ku jiraa muxuu yahay yacni xaalaadka qaarkood waxaa loo baahanayaa in la magacaabo xaaladka qaarkoodna loo baahan maayo ee waxaad sheegaysaa un odhaahdaad tiis marka maaha mar walba in la magacaabay addamaragta yani waxa weeye mar waxaad sheegaysaa un qowlka bes amaa hadalka cidda tidhi saa iyo saa miyaa yani waxa weye dabeedna waxaa la sheegayaa inay qalad tahay oo saa iyo saa iyo saasay qalad ku tahay marba xikmadu ku jirtaa inaan shaksiga la magacaabin marna xikmada waxaa ku jirtaa in shakhsiga laftiisa la magacaabo ayaa xikmada ku jirta marka taas waxaa loo eegaya bixasabi alaxwaal baa la qofkii marka in la nuqsaaminayo isaga nuqsaan loo nisbaynayana muraadku ma aha mas'alada bes baa markaa laga hadlaya maaha haddii mas'alo marka cid lagu naqdiyo daatada qofka oo masalada laga digo lehe masaladaas waa qalada ka digtoonaada in shakhsiga laga digay maaha macnihi ya waxaa dhici karta caalim faadil ah oo cilmi badani masale inuu ku qaldamo ayaa dhici karta marka masaladii in baabu nusxi loo sheegaa yani waxa weeye waa ka duwan tahay yani qofka laftiisa markaysa markaa in laga digayo waa laba shay oo kala duwan laakiin marka uu sheegaayo waa inaan u sheegayn litacaali inuu iskorraysiinaayo ama dadka uu sawirayo inuu ka cilmi badan yahay ama wax la mida waa inuu nasteexa uga jeedaa u nasteexaynaya uga jeedaa waa dhici kartaa masale caalim sheegay cid ka qadar hoosaysa markaysa inay garato waa dhici kartaa bal waxaa dhici kartaa caali masale uu sheegay arday inuu gartaa dhici kartaa ya arday inuu garto waa dhici kartaa laakiin ardaygu inuu iskorraysiiye ma aha oo isagu marka isbarbardhigo markaysa waxaan caalimkii yani isagu isbarbardhigo yani ma aha yani saasoo kale waa inuu tawaaducaa haddii xataa masalada uu ku qaldamo waa inuu marka waxaweyn isagu cid kale ku baraarujiso waa inuu u sheegaa haddii kale si latiifa waa inuu isagu ugu baraarujiyaa laakiin marka waa inaanu iska koraysiin oo iska dhigin sidii marka wax mid ka cilmi badan ama wax la wa yubayinu lahu jumalan min asmaa'i almashhuuriina min alsaxaabati radia allahu canhum ajmaciin wa yubayinu lahu waa u caddaynaya aalibka mucallimku waa u caddaynaya lahu aalibka waa u caddaynaya jumalan yacni qaybo iyo jumlooyin min asmaa'i almashhuuriin kuwa caanka magacyadooda ka mida oo min asaxaabati saxaabada ka mida radia allahu canhum ajmaciin faman bacdahum iyo ciddii ka dambaysay saxaabada oo min ala'immati a'immada ka mid ah asmaadooda kuwooda caanka ah wax ka miduu u caddaynaya iyo walmashaahiri kuwa caanka ah iyo wa ansaabihim nasabadooda wa kunaahum iyo kunyooyinkooda abu fulaan yacni markaa yani sida loo yidhaahdo wa acsaarihim iyo wakhtiyadooda wa durafu xikaayaatihim iyo qisooyinkooda iyo xikaayaadkooda kuwooda waxyaalaha tariifka ah ee cajiibka ah shaygaa turfa ku sugan marka leeyahay shay cajiiba weeye oo yani markaa lala yaab wa turafu xikaayaatihim iyo xikaayooyinko iyo qisooyinkooda kuwooda tariifka ah ee cajiibka ah ee wanaagsan shayun tariif bimacnaa xasan iyo wa nawaadirihim iyo shay markaa nawaadirtooda wax ka mida ashyaada naadirka ee markaysa ay sheegeen wa dabta almushkili min ansaabihim iyo ka ishkaal kale in la dabdiyo bimacnaa sida loogu dhawaaqayo la sheego oo loo xarakaynaayo oo min ansaabihim nasabadooda ka mida iyo wasifaatihim sifooyinkooda ka mida wa tamyiiz almushtabihi min dalik iyo ka markaa madmadowga leh ee bimacnaa qarsoonida leh in laga sooco min daalika noocaas ka mida yacni markaa la sooco sida uu yacni markaa noqonayo magiciisu la sheego asmaa baa jirta marka waxaa mushtabihi marka la yidhaahdo waa asmaa mushtabiha oo bimacnaa waxa weye laga yaabo farqi yar inuu udhexeeyo sida markaysaga baabkan ay ku yidhaahdaan musalaxa almuttafiq almuftariq yani waxa weye waxbay ku kala duwanaan karaan waxna waa iskaga mid noqon karaan taxriir lmushtabih waa ka uu leeyahay yani marka ibnu xajar wa tamyiiz mushtabihi min dalik iyo ka marka waxa weeye ekaanshaha marka leh oo marka mid kale u eg in la soocaayo min dalika ashyaada ka mid mida ama nasabada ama magacyada ama sifaatka wa jumalan iyo qaybo min alalfaad lugawiya ka mida erayada luqada loo nisbeeyey walcurfiyati iyo ku curfiga loo nisbeeyey dabdan limushkiliha xarakayn la xarakaynaayo la dabdinaayo limushkiliha kuwooda madmadowga leh yani qarsoonida le ishkaal kale waa khafaa bay u saaxiib yihiin iyo wa khafiyi macaaniha yani la dabdinaayo macnayaashooda kuwooda qarsoon la dabdinayo bimacnaa sida uu noqonayo yani la sheegayo fayaquulu wuxu odhanaya hiya maftuuxatun aw madmuumatun aw maksuuratun dabdun bilxuruuf ayuu markaa samaynaya fayaquulu wuxu odhanaya hiya maftuuxatun waa kor dhigan tahay aw madmuumatun ama waa godan tahay aw maksuuratun ama waa hoos dhigan tahay mukhafafatun aw mushadada wuxuu odhanayaa waa mid la khafiifiyo ma shadna aw mushadadatun ama waa shadanto waa la shaday mahmuusatun aw laa yani hamzay leedahay ama hamze ma waxaa jira marka xurufaha qaarkood baa mar hamze la saaraa ama alifka ama waawga ama yaada ayaa hamze la saaraa marna hamze lama saaro marka waa mahmuuza ama waa mahmuuze ma aha carabiyatun aw cajamiyatun aw mucaraba waxaa la odhanaya waa mid carabiyo carabi loo nisbeeyey aw acjamiyatun waa mid cajam loo nisbeeyey way afka cajamta ku timi oo carabi ma aha aw mucarabatun ama waa mid la carabiyey yacni asal ahaan waxay ahayd er aan carabi ahayn ee cajami ah laakiin markii dambe carab baa isticmaashay oo intay cajam ka soo qaadatay ayay isticmaaleen markaasaa mucaraba la odhanaya wahya alatii wahiya iyo wahya labada waa la odhan karaa waana fasiix labaduba labadabana qur'aanka waa la akhriyey yacni sabcadaa lagu akhriyey meel kastay ku timaado wahuwa iyo wahiya iyo lahuwa iyo lahwa yacni markaa fahwa iyo fahuwa iyo lahuwa wahya iyo wahiya meel kastay qur'aanka ka timaado labada wejiba waa la akhriyey waa laba qira'o sabci ah. wahiya alatii yasluha cajamiyun waa kii asalkeedu ahaa cajami u ahaa oo cajam loo nisbeeyey wa biha alcarab carabina ay ku hadasho masruufatun waa mid la sarfiyey oo waa munsarif yacni waxa weeye tanwiintii ama kasradii waa aqbalays aw hayruhaa ama masruufo ma aha oo waa maa yansarif kasradii ama markaa tanwiintii ma aqbalayso tanwiin tamkiin asarfu tanwiin ataa mubayina macnan bihi yakunu lisma amkana mushtaqatun waa mid markaa la ishtiqaaqay oo jaamid ma aha waa la soo ishtiqaaqay aw laa ama mushtaqa ma ahay waa jaamida waa jaamida yani saasay ku engegantahay bimacnaa mid waxa weeyaan isbedbedesho maaha mushtaqa maaha saasun bay markaysa markaa carabi ugu hadasho meelay ka soo qaateeno waxaasaa laga soo ishtiqaaqay la odhanaya maaha mushtarakatun waa mid markaa la wadaago oo macaani kala duwan baa wadaaga am laa ama mushtaraka ma ah mushtaraka ra'da waad kordhigaysa waa mafcuul yani macaani baa wadaagaysa lafdigaa la wadaagaya waa kii wadaaggu ku dhacaayo addoomara macnayaal kala duwan baa lafdigan uu ka dhexeeya waa sida cayn cayn waxaa la yidhaha albasra tan wax lagu arko waxaa kaloo la yidhaha aljaariya tadurdurkee biyee soconaysa waxaa kaloo la yidhahda annaqdaan dahabka iyo fidada marka waa lafdi waa eray lafdatun mushtaraka waa eray la wadaago wey macaani kala duwan baa wadaagaysa aw laa ama mushtaraka ma aha ee waa lafdi mufrad ah oo macnaha keliya loo isticmaalo mutaraadifatun waa mid isfangashan oo eraygan iyo eraygani waa mutaraadifaan waa isfangashan yihiin labadaba macnahaasun baa loo isticmaalaa alasad iyo allays waa mutaraadifaan am laa ama mutaraadifo maaho isma fangashana ee waa kala duwan yihiin oo laba macnay kala leeyihiin wa ana almahmuuza walmushadada yukhafafaani am laa wa ana almahmuuza kii hamzaysnaa walmushadada iyo kii shadnaa yukhafafaani waa la khafiifinaya kashada marka la khafiifiyo shadkaa laga qaadaya dabeedna wuxuu noqonayaa xarako keliya mid leh mahmuuska marka la khafiifiyo suu noqonayaa kayf hmm yacni marka mahmuuska la khafiifiyo wuxuu noqonayaa waxa weeye inuu markaa noqdo markaa mad inuu noqdo hamsadii haddii fadxa ka horeyso oo marka la khafiifiyo waxay noqonaysaa alif bay isu bedelaysa haddii waxa weeye marka hamsadii hadduu godaal ka horeeyo oo la khafiifiyo iyaduna ay reebanayd waxay noqonaysaa marka waxay isu bedelaysaa waaw haddii marka hamsadii ay reebnayd oo ay ka horrayso kasro oo la khafiifiyo hamsada marka la khafiyo waxay noqonaysaa ya bay noqonaysaa reeban ya reeban bay noqonaysaa yuminu iyo yuminu mu'minuuna iyo muuminuuna haddama aragta mawdic kastoo aanka ku soo aroortay labadaba waa la akhriyey yani fi sabca ayaa lagu akhriyey mu'minuuna iyo muuminuuna yuminu iyo yuuminu hamse kastoo reeban oo waxa weeye markaa damma ka horrayso waa saas weeye marka marka la khafiifiya saasay noqonaysaa hamsada la khafiifinaya macnaheedu waxay noqonaysaa waxay isu bedelaysaa mad am laa ama lama khafiifinaayo waayo hamsadu waa culus tahay waxay ka mid tahay min alxuruuf aqiila xurufta adag bay ka mid tahay culus bay ka mid tahay saas aawadeed baa markaa dee laba hamse aan la reebi karin ay tahay yani waajibat libdaal haddii waxa weye laba hamse laysku reebo in la bedelaa ay waajib noqonaysa wa ana fiiha luqatan ukhra am laa iyaynay luqo kale ku sugan tahay am laa iyaynay ku sugnayn sheikhu halkan wuxuu inoo sheegay raximana allahu wa iyaahu dersiga markuu dhigaayo mucallimku ama sheikhu waa inuu markaa asmaada dabdigooda caankaa sheegaa oo jumal ka mida markaa saxaabadii iyo a'immadii iyo culammadii ka dambaysay yacni magacyadooda iyo sida loo dabdinaayo iyo sida loogu dhawaaqayo iyo nasabadooda iyo kunyooyinkooda iyo wakhtigay noolaayeen iyo duraf xikaayaadkooda ka mida in wujidad waxa weeye markaa qaybo cajiiba ah oo markaa wararkoodii ka mida inuu ka sheego taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha markaa soo jiidanaya oo darsigii qofku ku jeclaanayo ardaygii markaa xiisegelinaya ayay ka midtahy yacni wakhtiyada marka la caajisa iyo haddii marka waxa durfooyinka la sheego yacni waxa weeye dadkii nashaad bay ka qaadayaan cajsigii ayaa ka duulaya waxay ka qaadayaan nashaad bay ka qaadayaan waaya asmaada mushkilka ah waa in la dabdiyaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen wax uga baahi badan asmaada in la dabdiyaa ma jiro liannahu shayun laa yadkhuluhu alqiyaas waayo asmaadu waa waxaan qiyaas gelin sida loogu dhawaaqayo waxa ka horreeya waxa ka dambeeya toonna laguma garan karo isimka waa sidii loogu bixiye marka waxaa jirta asmaa gariib ah oo ruuxu markuu arko moodaayo in si kale ay ahayd waxaa ka mida ah iminka ruwaadda axaadiista nin la yidhahdo magaciisa ajmad ajmad baa la yidhahda ruuxu markuu arko wuxuu is dhibicdu qalad bay igu dhacdae axmed weeye buu is axmedna maaha ajmad weeye waa biljiimi marka kaasoo kale marka la joogo in lahaa biljiimi oo lagu caddeeyo waxaa ku jirta marka faa'ida ku jirta faa'iido ayaa ku jirta asmaa hariiba ayaa jirta asmaada hariibka ah waa in la baraarujiyaa magacyada qaarkood baa laga yaabaa sida loo xarakaynayaa inay ka duwanaato sidii marka macruufkaha ee la yaqaano ee badnayd oo si kale ay dhici karto in markaa loo xarakayo marka xarakadeeda in la caddeeyo ayaa markaa loo baahan yahay si markaa loo gartoo loo dabdiyo yacni asmaadana aad baa marka ay dhacdaa in lagu qaldamo yacni waxaa mashhuura ibnu khalkaan in la yidhaha masalan waana ibnu khallikaan ibnu khallikaan turfay sheegaan waxay yidhaahdeen wuxuu odhan jiray markaa kaana abi kaana abi markaasaa dadka qaarkood ay ku yaro badatay abbahay baa sidaa ahaa kaana abi markaase khalli kaana ya khalli kaana abi si loo lahaa marka war kaana abi naga dhaafnay ya ayaa dabeedna khallikaan loo bixiyaa ma durfo ay sheegeen ma aqaan inay markaas suganta in kale waxyaalaha durafka waxaa laga yaabaa qaarkood dee inay saabit ahayn calaa kulli xaal wax muctamada ma aha waa iska uun eh, waxyaalo mulax iska ah yacni wey marka asmaa badan baa dhici karta si kale inay ku caanbaxaan marka sida saxda ah ee loogu dhawaaqayo in la sheegaa loo baahan yahy ya asuddiyu addamarata asudayu baa laga yaabaa qaar inay isaga dhawaaqaan dee waana qalad yani marka marka sida saxda loogu dhawaaqayo in la sheegaa waxay tahay markaa eh, mid muhima ayay noqonaysa mid muhimay noqonaysa nisbooyinka waa saasi la-eg oo nasabadan loo nisbaynaayo in marka waxa weeye la saxo nasabka loo nisbaynaya ha noqdo qabiil ama ha noqdo makaan weliba amkinada ayaa badan inay siyaalo qariiba ay ku timaado haddaad ogaato in makaan loo nisbaynaayo waxaad samaynaysaa makaanka magaciisaaad marka hore bidabdi doonaysa oo raadinaysa yacani xaqiiqatan see magacu yahay ya meesha magaceeda loo nisbaynaya maxaa la yidhahdaa marmar waa dhacdaa calaa khilaafi alqiyaas inay ku timaado laakiin haddaan la baraarujin waxay noqonaysaa waxa weeye inay asalkii ku socoto oo nisbada sidii la yaqaano inay ku imanayso yacni markaa saasay markaa noqonaysa laakiin wixii marka waxa weeye khilaafay qaacidadii dee waxaa la sheegaa inay tahay nisbatun calaa khayri qiyaas nisbatun calaa khayri qiyaas inay tahay ayaa la baraarujiyaa asmaada isu eeg eegee kala duwan in la kala sooco weeye yacni waxay ka mid tahay ashyaada yacni markaa fiican bay ka mid tahay kutubo ka warramaa jira marka asmaada yacni dabdigooda oo waxa weeye markaa asmaada isu eeg ama asmaada isku qaldamaysa yacni sida loo dabdinayo markaysa markaa sheegta wax ka mida ah marka kuwaasoo kale noocan maa waa laga faa'iidaysan karaa nooc istifaade ah ayaa laga faa'idaysan karaa waayahay waxaad sheegaysaa jumal ka mida ah alfaadda lugawiga ama curfiga ah markaasaad waxa weeye kuwooda ishkaal kale sida loo xarakaynayo dabdigeedaad sheegaysa iyo macnaheeda qarsoon dabdigana waxaa loo jeedaa dabdun bilxuruuf inaad xuruuf ku sheegto ya dabdigu mar wuxuu noqdaa dabdun bilqalam waa markay qoraal weliba tahay marna wuxuu noqdaa dabdun bilxuruuf yacni saasuu noqdaa marka dabdiga bilqalam laguma kalsoonaan karo waa in marka waxa aad raadisaa in dabdigani sax yahay oo kale dabdigan inuu sax yahay waa inaad raadisaa doontaa alxaafid ibnu xajar wuxuu tilmaamayaa kitaabka mushtabiha ee mushtabihiinta ku saabsan inuu hore u allifay oo u qoray abu cabdillaahi dahabi laakiin wuxuu odhanayaa wuxuu ku dabdiyey cala ra'si alqalam qalinka caaradiisu ku dabdiyey bimacnaa xarakaadku ku dabdiyey inuu kordhi ku qoro ama hoosdhi ku qoro ama godaal ama reebis ama bimacnaa xuruuf kuma dabdin calaa ra'si alqalam buu ka cabiraya fama shafaahu min alam saasuu odhanaya kama bogsiin xanuun waxba kama bogsiin oo yacni marka xarakadan lagu dul qorayo dee waxa weeye markaa waa qaldami kartaa marka laguma kalsoonaan karo saas aawadee mawduucii inuu dib u allifo oo kitaabka u qoro oo soo khulaaseeyo wuxuu sheegay xuruufna ku dabdiyo ayuu xaafid ibnu xajar sameeyey oo dabdan bilxuruuf uu sameeyo dabdan bilxuruuf hadda waa tan uu sheikhu inoo sheegaayo maftuuxatun aw madmuumatun aw maqsuuratun mukhafafatun aw mushadadatun ya yacni saas markaa la odhanayo haddama aragta markaad xa iyo kha markaysa markaa ay ishkaal gasho oo xarafku markaa uu ku jiro mid ahaan waxaa la odhanayaa almucjamati khadii xaadina waxaa la odhanaya almuhmalati ya waa tii aan dhibcaa lahayn marka jiim la socdo waxaa la odhanayaa jiim ku jiro biljiimi jiim baa la odhanaya adamarat daad markuu ku jira waxaa la odhanaya bidaadi almucjamati ama bidaadi saaqita kutubaha waa kaaga soo bixi doontaa bidaadi saaqita daadkii dhacsanaa iyo bidaa'i almushaala da'dii taagnayd ya daadka mar waxa la yhahda waa mucjama waxaa laga soocayaa saadka marna waxaa la yidhahdaa alsaaqita waxaa laga soocayaa daada addaa waayo maadaama ay isku soo yaro dhow yihiin si aan daa loo moodin ayaa waxaa la leeyahy waa tii legdanayd ee sidaa u jiirtay ya bidaadi saaqita haddaad kutubta ku aragto waxaad garanaysaa in daad loo jeedo waxaan laga soocayaa addaa ayaa laga soocaya oo dadka qaarkood baa markaa lagu dhawaaqayo addaad waxay moodi karaan adda dadii bay moodi karaan markaasaa dadiina waxaa la odhanayaa bida almushaala dadii taagnayd waxaa laga soocayaa daadka daadka laga soocaya lakiin marka laga soocayo min adaa'i waxaa la odhanaya mucjama labada ictibaar bay leedahay shawlku waa taagnayd soo maa ya shaarat ilibilu adnaabaha way goojisay geelu dabadii taagtay waa saas weeye shawaal haakada marka yani ashyaadaasaa lagu dabdinaya hiya maftuuxatun aw madmuumatun aw maksuuratun mukhafafatun aw mushadada waa la khafiifiyey ama waa la shaday marna waa shadantahy marna ma shadna waxay kaloo isticmaalaan marna bitasqiili iyo watakfiifi mar xaggii shadka u isticmaalaya shadla'aanta marna waxay u isticmaalaan tasqiilka iyo takfiifka yani xarakadu dammadoo kale waa culus tahay reebista la reebaana waa fududa yusrun iyo yusurun yusurun marka la waa bitaskiil waayo xarakada dammadu waa haqiila marka la reebo waxa weeye waa waa fududah waa sahlanta cusrun iyo cusurun waaya xagga shadkiiyo shadla'aantana mukhafafo iyo mushadada waa la yidhahdaa iyo takhfiifkana waa loo isticmaala waa mid la hamzeeye ama hamze aan lahayn in hamse ah, laga dhigo hamse la akhriyo iyo in mad la akhriyo waa carabi ama waa cajami ama waa mucaraba maxaa u dhexeeya waa acjamiya iyo waa mucaraba tan kale lama carabiyayn oo carabnimada isticmaalkooda ku badiso carabta marka ay luqadaeeda ku darsatay maaha oo eray asalkeedu cajami yahay baa waxaa laga yaabaa carabi inay aad u isticmaasho ilaa luqadoodii uu ku biiray biictibaari alwaaqic haddii la eego waa kelima carabiya laakiin biictibaari alasli baa la odhanaya dee cajami bay ahaan jirtay marka waa mucaraba waa la carabiyey af soomaaliga wax badanoo dee markiisa la soomaaliyey jiraan laakiin asalkooda aanu soomaali ahayn lama mid ahaa erayga caynkaas ee shaa'ica ah ee dadku wada yaqaaniin ee carabi ka soo jeeda ama hindi ka soo jeeda ama ka soo jeeda waxaweye ingiriisi ka soo jeeda ama talyaani ka soo jeeda ama waxa weeye markaa xabasho ama marka waxaweye oramo ka soo jeeda laakiin hadda luqada soomaaliga ka midka ah ee dadku wada yaqaaniin iyo eray aynay aqoonoo luqaadkaa kalaa isku mid maa ya waxaa jira alfaad fara badan oo laga yaabo kumanaan inay gaadhayaan oo luqaadkaa kale oo laakiin af soomaaliga ku biiray waxaa la odhanaya way soomaaliyoobeen hadda maaragta asalkoodu meel kaleba ha ahaadaan laakiin kuwaan marka afka ku biirin ama haddii la isticmaalay cidda taqaanaa ay tahay cid kooban ayna dadku wada aqoon dee isku mid maaha imka orammadu wax badan bay qabsanayaanu leeyihin eraygan waa afkayaga haddama aragta dee waanay naga qadiimsan yihin soo garaad baa ka mid waxaydhahan ah, garaad waa annaga waa afkayga yidhahan roob bay yidhahan waa annaga afkayaga fayaqab bay yidhahan waa afkayaga waaba isku salaamaanba markay kulmayaan fayaqab fayaqab bay isku salaamaan marka waxa weeye kelmado badan baa jira carabiga isaga hadalkiisaba daa kumanaan buu isaga gaadhaya ilaa xaaxee baa laynagu qabsaday xaaxii waa inay markaa tahay kelima carabiya qaamuska ka eg xaaxaytu xiixaan ya arigii baan xaaxee ku idhi yani markaan ku idhi marka waxaa la helayaa kelimaad fara badan baa la helaya calaa kulli xaal wuxuu yidhi mucarabo inay tahay iyo inayn ahayn wa hiya alatii asluha cajamiyun watakallamat biha alcarab masruufa aw hayruha inay tahay mid eh, munsarif oo la sarfiyey ama mid markaa aan masruufo ahayn aan la sarfinoo maa laa yansarif mushtaqo inay tahay iyo inayn ahayn mid la wadaago inay too macaani kala duwan eh, ka dhaxayso ay wadaagaan iyo inayna mushtaraka ahayn macno keliya loo oo bimacnaa intaasoo kelmadood baa macnaha loo isticmaalaa lafdigii baa tacaduday macnihii baa keliyoobay waa mutaraadifa tan mushtarakaduna maxay ahayd lafdigaa keliyoobay macaanidaa tacaduday adamata waana cala sabiil xaqiiqa haddii macaanidaas aana wada xaqiiqo ahayn mushtaraka lama yidhahdo bishari waa inay wada xaqiiqa yihiin mid walba wadic ibtidaa'iya saa loogu dhigay laakiin hadday markaa oo aynay mid asal ku ahayn xaqiiqiyo majaaz baa la yidhahdaa mushtaraka maaha wadci awal macno keliya haddii loo dejiyey laakiin macnaha kale uu yahay macno cala sabiili majaaz loogu magacaabay oo wadci haani ah dhigaa labaad xaalka caynkaasa mushtaraka weeyaan la odhan maayo waaya waa inay markaa macaanidaasi wada xaqiiqa yihiin markaasay mushtaraka noqonaya ee ka mahmuuska yukhafafaani am laa ama lama khafiifinayo insaan la yidhahdo kale weeye ya oo kii shadnaa shadkii baa laga khafiifinaya markaasuu noqonayaa midaan shadnayn kii waxa weeye marka hamsaysnaa waa la khafiifinaya dabeedna wuxuu noqonayaa med buu noqonaya waa la medaya ama lama madaye waxa weeye hamza la akhrinaya kullu daalika waxay yihiin waxyaalaha u baahan tambiiha wa anna fiiha luqatan ukhraa inay luqo kale ku sugan tahay iyo inayna ku sugnayn ya ashyaadaasoo dhami waa fawaa'id yacni darsiga u munaasibka ah marka tadriis la samaynaayo in markaa la baraarujiyo waidaa waqacat mas'alatun ghariibatun latiifatun aw mima yus'alu canha fi lmucaayaati nabbahahu calayha wacarafahu calayha fi kulli dalik waidaa waqacat markay dhacdo mas'alatun hariiba mas'alo hariibi aan loo baran aw latiifatun oo markaa waxaa aw mima yus'alu canha ama ashyaada laisweydiiyo isweydiiyo ka mida fi lmucaayaati halxidhaalaha iyo ashyaada la weydiiyo nabbahahu calayha waa ku baraarujinaya wa carafahu xaalaha wuxuuna garansiinayaa xaalkeeda fii kulli daalika umuuraha dhammaantood macnii wuxuu tilmaamayaa masaa'isha qariibka ahi waxay u baahan yihiin in markaa la baraarujiyo oo rubamaa in la ma ahayn marka waxay u baahantahay tambiih ayay u baahantahy waxyaalaha laysku halxidhaaleeyana waa la mid almucaayaa waxaa laga tilmaamayaa waa masaa'isha markaa dadka daalinaysa ayaa laga tilmaamaya waa masaa'isha laysku halxidhaaleeyo halxidhaaluna sidiisa wuxuu ku dhisan yahay calaa khilaafi daahir sidii loo bartay si aan ahayn waxaa laga yaabaa si hariiba in markaa loo dhigo oo laysku weydiiyo ayaa markaa dhici karta marka taasoo kalena waxa weeye waa in markaa uu baraarujiyo una xaalkeeda markaa garansiiyo meelaha qaarkood buu odhan karaa meeshan oo kale luqsi baa ku jira oo waa laysku halxidhaaraya keyta wa keyta saaya saasaa la yidhaahdaa yani xalligiisuna wuxuu yahaysanaysaan caynkaasoo kalea la odhanaya ashyaa buu tusaalaynayaa shaarixu mawdicanoo kale markuu joogo ashyaa markaa ka mid ah halxidhaalaha ka mida ayuu markaa tusaalaynaya insha allah waa daalacan doontaan waxaa ka mid ah ashyaada tusaalaynayo maxay tahay waysada aan galmo mooyaane wax kala jebin masale noocaasa ayaa ka mida masaa'ishu tusaalayna dabeedna wuxuu tilmaamayaa inay tahay waa weysada markaa hurdada loo weysaysto yacni galmo dabadeed ama litaqawi loo weysaysto inuu qofku markaysaga nashaad iyo quwo marka uu helo waxoogaa quwadiisii isticaadat alquwa xooggiisii inuu soo ceshado uu uga jeedo wax ka mida ta noocaasa iyada markaa waxaa uun jebiya yani galmuun baa jebisay yani maaha wayse lagu tukanayo aslan macna khaladay noqonaysaa haddii loo fahmo wayse lagu tukan karayo oo lays yidhahdo hadhow hadduu markuu maydhanayo yani waxa weyaan hadduu markaa wax kaste sameeyo oo la yimaado kama jabayse waa iskaga tukanayaan maydhistii unbuu ku daraya ee waxa weeye marka hadduu markaa sameeyo inuu yani markaa ashyaadii kale waysada jebinaysa inuu la yimaado kama jabayso in saa lays yidhaahdaa macno muraada maaha macnihii looga jeeday maaha waayo weysadan wakhtiga la weysaysanayo maxaa looga jeedaa waxaa looga jeeda isticaadatu alquwa xoogga in lasoo ceshanayo yani xoogaa taasaa looga jeeda fa innahu anshatu lilcawd marka xadiidku sheegaayo macnahaas yani taasaa markaa u nashaad badan yani markaa xooga oo wuxuu yidhi wa min alaqaazi alfiqhiya ma wuduءun laa yanquduhu bowlun walaa khaa'itun wa jawaabuhu wuduءu ljunubi aladi yuriidu annawma falaa yunqadu ila biljimca marka cala kulli xaal wayse lagu tukanayaa loo fahmi yani muraadka loo samaynayay maadaamay ahayd inuu xooggii soo ceshanayo ku seexanaayo waxay markaa kaga jabaysaa inuu galmo labaad la yimaado taasay kaga jabaysa laakiin ma aha weysadee lagu tukanaayo ama wayse ama salaad bannaynaysa ma aha oo inuu yidhaahdo hadhow markaa waan maydhay Eh, markaan maydhanayey ama marka waxa dabadeedna waxaan doonaan sameeyey ya haddaan doono waa kaajay dabeedna markaa iga jabi mayse waan iska tukanayaan waa macno faasida macno faasida weeyo sax maha waa dee alqaas bay ka dhigeen dhigeenoo waxyaala laysku halxidhaadaya ka mid laakiin in macno qalada loo fahmoon waa in la iska jiraa oo loo qaato wayse lagu tukan karo in looga jeedo muraadku saa maaha idaa su'ilta wuduucan laysa yanquduhu siwa aljimaaci wuduu'u nawmi liljunuubi nadmiyo kalena waa sheegaan marka calaa kulli xaal ha fahmin muraadku inuu yahay wayse lagu tukan karo inay tahay waysadan waxa looga jeeday bes waxay ahayd waa isticaadatu lquwa iyo in lagu seexdo ayaa looga jeeday muraadkiina waa xasila waxaa taa markaa waxa weyaan yani ka burin karaa markaa waxay noqonaysaa oo muraadkii looga jeeday wax yeelaysaa in isticaadatu lquwa looga jeedo xadiiska laga dareemaya fainahu anshatu lilcawd fainahu anshatu lilcawd waxay noqonaysaa markaa yani muraadkii looga jeeda inuu xasilay dee wax markaa kullidii ilaa ay la yimaadaan lama odhanaayo dib markaa u weysayso la odhan maayo laakiin weyse marnaba lagu tukanayo muraadka looga jeeday maaha qasadkii loo samaynayna maaha nooc tandiifana waa looga jeeday isticaadatu lquwana waa looga jeeday si loogu saxo waayahay wuxuu ihi sheekhu raximah ullah wayakuunu tacliimuhu iyaahum kula dalika tadriijiyan wayakuunu wuxuu noqonayaa tacliimuhu baristiisa sheikhu barayo iyaahum dalabada uu barayo kula dalika ashyaada dhammaantood tadriijiyan mid tadriij loo nisbeeyey shay-an fa shay-an qadar qadar loo nisbeeyey yacni mar keliya kuma wada afrogaayo fawaa'idda uu hayo iyo durafka iyo waxyaalahaas yacni waxa u gaalgaalaya maalinba marka waxa mas'alo ya yani way ku badanaysaa laakiin waa loo yaryaraynaya liyajtamica lahum si ugu soo ururo maca tuuli zamaani wakhtiga dheerarkiisa uu dheer yahay lala qabo jumalun kaiiraat jumlooyin fara badan ay u soo ururaan yani maalinba qadar buu u sheegaya yani waa inuu yani u yaryareeyaa oo maalinba wax ka mida u sheegaa dabeedna waxaas way dabdinayaan laakiin mar keliya hadduu u sheego masaa'il badan waxaa laga yaabaa qabashadii inay ku adkaanayso inay qabtaan xafidaan inay ku adkaanayso cilmiga tadriij baa lagu bartaa alyowma shayan wagadan miluhu min nukhab alcilmi alatii tultaqad yuxasilu almar'u biha xikmatan wa inama asaylu ijtimaacu nuqad ya wuxu uhi maanta shay baa jira waghadan miluhu berina waxaa jira mid la mida min nukhab alcilmi alatii tultaqad yacni faa'iidooyinka cilmiga la doortay ee lasoo guranayo yacni ka mida yuxasilu lmar'u biha xikmatan wuxuu ku xasilinayaa ku yacni markaa helayaa ku sugayaa shakhsigu yacni xikmad hadda maarata nuqabkaas wa inama asayru ijtimaacu nuqad daadkuna wuxuu ahaaday dhibco ururay dhibcihiiba iska daba tegoo ururay dabeedna waa biireen saasay dee daadku noqdeen inaga hore usoo soo sheegnay awalulmashyi khudwa wa awalmatari qatara wuxu uhi wayanbagii an yuxaridahum cala alishtiqaali fii kulli waqtin wayutaalibahum fii awqaati maxfuudaatihim wayanbagii waxaa habboon an yuxaridahum inuu ku booriyo cala alishtiqaali fii kulli waqtin mashquulkay cilmiga ku mashquulayaan wakhti walba wa yutaalibahum iyo inuu ka doono fii awqaati maxfuudaatihim awqaaddii ay waxafidayeenna inuu ka doono weydiiyo ayaa markaa habboon mm. wa yutaalibahum fii awqaati maxfuudaatihim wayas'alahum u weydiiyo camaa dakarahu lahum yani maxaad qaybtay inuu yidhaahdo maxaad waddaa qaybitaanka maxaad hadda waddaa halkaad maraysaa yani waxa weeye wakhti gaara ma u samaysatay intee in leeg baad qaybtaa marka maalintii wahaakada wayas'alahum iyo inuu weydiiyo ayaa habboon camaa dakarahu lahum min almuhimmaat waxyaaluhu u sheegay ee muhimka ahaa waa inuu su'aalo ou yidhahdo masalada caynkaasa waa soo sheegnay yani saasoo kale u weydiiyo si ay marka waxa u xafidaan si ay u hayaan si ay u qortaan fama wajadahu xaafidan kuu ku ogaado xaafidan inuu yahay marka mid eh, xafidsan marka uu yahay uu ku ogaado oo muraaciyan ilaalinaya lahu yani arrinkaa ilaalinaya akramahu waa sharfaya wa asnaa calayhi waa ammaanaya wa ashaaca daalika yani kaasna waa faafinaya ammaanta u ammaanayo waman wajadahu kuu ku ogaado muqasiran mid gaabiyey inuu yahay uu ku ogaado ka gaabiyey yani xifdigii iyo marka waxawe yani qaybistii uu qaybaayey ama qabanaayey masaaisha laamahu waa canaananaya wa yuciiduhu lahu waa ugu soo celinaya xataa yaxfadahu ilaa uu ka xafido xifdan waadixan xifdi cad ilaa uu xafido yani wuxuu tilmaamayaa sida ardaydii wax ku baranayso waa inuu markaa awqaaddii uu ku booriyaa inay ku mashquulaan cilmigii oo ka faa'iidaystaan wakhtiga waana inuu weydiiyo yacni xifdigooda iyo wakhtiga wax qaybayaan iyo inay markaa qaybeen iyo in kale waxyaaluhu u sheega ee fawaa'idda ahaydna inay qabteen iyo in kale waa inuu su'aalo kii qabtay waa in lagu ammaano yacni fadligiisana la sheego si ka kalena ugu daydo ya isaga laftiisuna wuxuu markaa wuxuu dareemayaa ammaantaas bini aadamku wuxuu iska jecel yahay madxiga ama ammaantu iska jecel yahay oo waxaweye qof waliba ammaanta waa jecel yahay marka waxaweye taa qudheedu waxay markaa u sababaysaa inuu kasii kordhiyo ya waxay odhan jireen faraska jeedalka waxaa loogu dhuftay dee inuu socodka ka siyaadiyo sooma inuu ka kordhiyo ha marka ammaantaasi isagana waxay kusii xambaaraysaa inuu sii dadaalo ayay kusii xambaaraysa ka kale ee ka dambeeyaana inuu higsado ya ayay markaa kalifaysaa ula tartamo waaya tanaafusku bini aadamku waa ku abuuran yihin inay tartamaan beretamaan hebel muxuu u gartay adigu aad u garan weyne ya almaru xayu wadaca nafsa qofku wuxuu yaallaa meeshuu naftiisa dhigo almaru xayu wadaca nafsa meeshuu naftiisa dhigo ayuu yaalla man jadda wajad kii dadaalaa waa helaa kii dadaalaa waa helaa ku ku ogaado inuu markaa gaabiyey oo takhsiir la yimi waa ku cananaya takhsiirka ka gaabinta uu cilmigii ka gaabiyey qabashadiisii ama xifdigiisii ama yani waxa waxaweye masaa'ishii inuu dabdiyo kii ka gaabiyey oo taqsiir la yimi wuu ku canaanaya laakiin waxay culamada qaarkood yidhaahdeen haddii canaantaasi u sababayso infiraar inuu qaado oo dee cilmigaba iskaga tago waa ka daynaya ma canaananayo waayo dadka qaarkood baa canaantu aad iyo aad ugu culus tahay oo in yaru canaan aan xamili karin bini aadamkuna waa tabaa'ic inaan aabbihii hooyadiba ayna canaanan oo aan sankiisaba cid qaban dabiicaddiisuna marka hore ay tahay mid xidda ku sugan tahay fii xidda marka la canaanto war meeshan lagu cananay maxaa ku keenay baa laga yaaba inasleeay marka haddii laga baqaayo inuu infiraar ka qaado canaanta lama canaananayo waa inaan aabbihii hooyadii koolkoolin jireen weligii aan la canaanan siduu doonay yeeli jiray hadduu cilmigii usoo yaro leexday yaa waxaa weeye waa in loo tartiibiyaa loo sahlaa inan baa mar waxa weeye darsi uu baahan yahay ayuu ihi waan ka tegey nin waxaad uga tagtaan ku idhi darsigu anigu ma lahayn sheekh kalaa dhigi jireen waa darsi aad ugu baahnaanoo weliba nawaadirna ah markaasu u ii canaanta uga tegi canaantaasaan uga tegi marka dadku calaa kulli xaal waa kala duwan yihiin dabaa'icduna farqa udhexeeya marka bacdu ahlicilmi baa taa baraarujiyey waa ugu soo celinayaa si u xafido yani xifdi waadixo cad u xafido yani markii hore ma qaban waayo ma arkay inaanu qabannin markuu garan waayo hadda waa ugu celinaya isagoo mar garan waaye haddii mar labaad loogu celiyo waxay u badan tahay markaa labaad inuu ku qabanayo ya yani markaa labaad inuu ku qabanayo ayay markaa u badantahy waayo qofka shayga la weydiiyo ee uu garan waayo ee loo sheegaa caadatan ama haaliban wuu qabtaa waana isku daya inuu qabto saas aawoodee asaaliibta tacliimta nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa ka mid ahaa inuu wakhtiyada qaarkood eh, weydiiyo saxaabada mas'alo markay masalada yidhahdaan allah warasuulu aclam ayuu u sheegi jiray wa min asaaliibi tacliimi nabiy sala allahu aleyh wasalam ya waxaa jirta risaala qayima oo ku saabsan asaaliibu tacliimi nabiy sala allahu aley wasalam mawduuca ku saabsan lafdiga aad u dabdin maayo laakiin saasay ku dhowey wadaad mucaasiri lahaa ayaa jira fadli ilaahi ahiir inuu ahaabaan filaya ixsaan ilahi dahiir bay walalahaay marka risaladaas risaala qayima wuxuu ka warramayaa asaaliib badan siyaalo badan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka wax u bari jiray ya intee usluub buu sheegaya inta nusuustii adiladii u fiirsaday waa iska dhan marka dariiqada noocaasoo ku saabsan su'aasha iyo marka la garan waayo in laga jawaabo oo la caddeeyo axaadiista way ku badan tahay in badan baynu ku aragnaa marka waa min asaaliibi tacliimi usluub wanaagsan wa yenbagii an yunsifahum fi lbaxi waxaa habboon an yunsifahum fi lbaxi halkaa ammaanta waxaan baraarujinayaa waxay kaloo culamada qaarkood sheegeen haddii ammaantu u sababi karto ghuruur inuu kadsoomo isla big yidhaahdo xaalka caynkaasa ammaantaa siyaadadaa waa iska daynaya waayo waxaa dhici karta inuu is yidhaahdo dadka qaarkood inay ka dhacdo warniyo maasha allah dee waxaweyan waa taa sheikhu ku ammaanayoo dee waxa weeye marka adigu xalqadda hadda uma baahnidba xalqad kale furataa qisad dariifay soo naqliyaan waxay yidhaahdeen abu xaniifa ayaa saaxiibkiisii abu yuusuf ayuu ammaanay baa layidhi abu yuusuf maxaa la odhan jiray magaciisa magaca abihi ismuhu ismu abiihi ha yacquub intaasad ka ganasa yaa ku dareen yacquub ibnu ibraahim baarak allah fiik magaca muxuua cabdiraxmaan cabdiraxmaan waayahay Eh, waxaa la odhan jiray yacquub ibnu ibraahim baa laodhan jiray abu yuusuf saaxibu abi xaniifa ayaa abu xaniifa ammaanay abu xaniifa maxaa la odhan jiray annucmaan ibnu haabit waxaa min alcarab am min aruum min faris waayah wuxuu ahaa caalimu min faris buu eh, abu xaniifa nucmaan ibnu haabit saaxibkiisii abu yuusuf yacquub ibnu ibraahim ayuu ammaanaa leeyi yacni fiqigiisa iyo aqoontiisu ammaanay maalinta danba xalqadii ka maqnaadaa la yidhi markaasaa la abusme abusomaqayn wuu fahmay inta ammaantii uu is yidhi waxa weeye dee hadda waxa weeye maa sha allah fiqiga si fiican baad u keentay markaasuu su-aashaa soo weydiiya su-aal buu dira ya ninbaa doobi buu ahaa qasaar qasaar baa layaha doobbiga doobi buu ahaa qamiis baa loo dhiibtay ii maydh baa lagu yidhi qamiiskii wuu maydhay dabeedna qamiiskii wuu lunsaday ninkii baa yimi qamiiskii waa waayey war qamiiskii maydhaye adigu yaanad helayna laakiin maydhoo de aniga iga baxiyey ujradiisii de ninku qamiiskiisiiba ma hayo shaqaayaddii aan ku maydhay <laughs> isii abu xaniifa soo jeedinaya su-aasha dabcan masalatu dafar waxaa u muuqataa inaynay qabin xanafiyo masalatu dafar waa maxay masalatu dafar ha aad siqar sudi baaraka allah fiik waaya waa saa loo sheegi weyey xaqaad cid ku leedahay oo aan hadda qaadi kuugu xukumin laakiin adigu aad hubto inaad ku leedahay amaba wuxuu kaa daynsaday ha ahaato uu kaa dafiray ama wuxuu kaa xaday ha ahaato aad ku hubto ama wuxuu kaa xoogayba ha ahaatee ayaa maaluu leeyahay baad ku guulaysatay dafirta bimaalin lahu qadarkii maalkaaga inaad ka qaadataa ma ku bannaan tahay mise kuma bannaana waa masale madaahibtu ku kala duwan yihiin adamata madaahibtu waa masaa'il ku kala duwan yihiin saddex qowl baana ku sugan mawdiceedaa lagu arki doonaa wuxuu yidhi markaa masaladan weydiiya ninkaa doobigii markuu yidhi waxa weeyaan waa maydhay qamiiskii ujradeedii sii ujradiima ku leeyahay mise kuma laha hadduu idinku yidhaahdo abu yuusuf waa ku leeyahay waxaad ku tidhahdaa akhta'ta saa ku dhaha hadduu yidhaahdo kuma lahana akhta'ta ku dhaha labada mid walba akhta'ta ku dhaha aa loo tegey abu yuusuf baa le masaladan ka jawaab masaladii baa dee markaa tuu yidhaahdaba waxa la yidhi akhta'ta loomana sheegin dee ila sheikhuba ma furfurinay halkii uu daadno soo cararo xalqadii buu ha masaladii qamiiskaa ku wadda masaladii baa ku wadda buui masaladii buu soo bandhigay wuxuu ihi tafsiil baa la gelinayaa waa durfooyinka la iska sheegi karo damaarta sharti maaha siduu sheikhu yidhi aynu raacnaa lakin waa min auraf manquula urfooyinka lasoo naqliya ka mid wuxu uhi waa la tafsiilinayaa buu yidhi waa ra'yiga abuxaniife laga sheegaayo inta aanu qamiiska lunsannin ee bimacnaa inuu iska qaato qamiiska aanu ninka siinin intaanu go'aansan hadduu maydhay ee isaga u maydhaayey ujrada waa ku leeyihi hadduu markuu qaatay dabadeed maydhay oo isagu naftiisa u maydhay ujrada kuma leh marka bitafsiil baa lagu jawaabaya marka calaa kulli xaal culammadu waxay sheegaan ammaantu hadday sababayso inuu xalqaddii ka incisaalo oo huruur ay u sababto xaalka ammaanta waa ka daynaya waaya wa an yunsifahum fi lbaxsi waxaa habboon inuu ugu garsooro baxsiga oo si cadaalad iyo garsoora ugu sameeyo muxuu samaynayaa fayactarifu bifaa'idatin yaquuluha bacduhum wain kaana sagiiran wuxuu qirayaa bifaa'idatin faa'iido yaquuluha uu odhanayo bacduhum qaarkood ay sheegayaan dalabada ka midii wa in kaana sagiiran haba ahaado mid ay da'diisu yar tahaye insaaf u samaynayaa waa u qirayaa wuxuu leeyay axsanta waad wanaajisay yaa carafta waad garatay asabta waad asiibtay yacani waa u sheegaya ya waxaa dhici karta qof yari inuu shay garto aan qof weyni garan hadda maaragta nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi markaa waxaa jira geed qofka muuminka la mida ayaa jira geedkiibuu sifeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam geedka ayaa garnay cabdullaahi ibnu cumar da'diisu waa yarayd wuxuu uhi qalbigayga waxaa ku soo dhacday geedkaasi inuu geed timireedka yahay qofka muuminkaa la mid dabeedna waxaan arkay iyadoo ay qowmka ku jiraan abubakar iyo cumar markaasaan ka haybadaystay inaan idhaahdo hiya nakla abbihii uu marka dambe u sheegi doonaa ya ixtiraam dadka waaweyn ee fudalada saxaabada ah ee kibaarta ah ee saxaabadii ugu fadliga badan uu ixtiraamayo daraaddeed buu u odhan waayay hadalka taas u odhan waayay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii dambe sheegay markuu cabdullaahi bnu cumar qisadii u sheegay aabbihii cumar ayaa wuxuu yidhi wax walba waxaan ka jeclaa inaad odhan lahayd hiya nakhla muxuu la jeclaa ila dadka waaweyn in la ixtiraamay ahaydeen wuxuu doonaya fadligiisu inuu muuqdo inankiisa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ama u duceeyo ama ammaano ya ama uu u duceeyo ama uu ammaano yacni mid walbana faa'idaa ka iman lahay haddamaalta sidaasuu markaa u jeclaysta marka faaidadii marka waxa cidii ay sheegto waa in la ictiraafa la qiraa waa nooc insaaf ah. min kamaal iliimaan bayna ka mid tahay alinsaafu min annas nafta xaggeeda insaaf laga sameeyo marka in la sheego inuu shayga markaa wanaajiyey oo ama loogu duceeyo ama lagu ammaano waa fiican tahay imanka hadda markaa la cibaaro ayaa nudqigeedii markaysa waxaan yani i yaro jaray hadda inan baa soo tuuray waan u duceeyey admaadka waa u duceeyey ducaduna waxa weeye ammaanta waa ka wanaagsantahy ducadii ammaanta waxaa yani wanaagsan oo sii fiican ducada wa yonbagii an yuqadima fii tacliimihi sheekh imaam wuxuu odhan jiray alcilmu bilkicis <laughs> qaacidada sheekha waa maqashay alcilmu bilkicis ya yani ashyaada qaarkoodba haddii waxa weeye sida loogu dhawaaqayo aanad garan oo aad marka qalado dhawaaqa macnihii ba aad tidhahdo war muxuu yahay ishkaal yeelato laakiin sida saxdee loogu dhawaaqayo marka la sheego ya macnuhu waa waadix waa cadyah qofkana dihnigiisu marbuu buu mashquul yahay ama wax kale ku maqan yah waa ka fikerayaa ya markaasaa laga yaabaa wax hor yaalla siday tahay inaan u waynbagii an yuqadima fi tacliimihim ida izdaxamuu waynbagii waxaa habboon an yuqadima inuu hormariyo fii tacliimihim baristooda uu cilmiga baraayo ida isdaxamuu markay isa soo cidhiidhiyaan oo bimacnaa wakhtigii ay yacni sheikha kulankiisii ay ay isku cidhiidhiyaan oo u wada yimaadaan isdixaamku waa maxay mid waliba kitaab gaaruu wataa kitaabkiisi inuu doonaya in loo akhriyo dariiqada wax loo akhriyaa waa kala duwan mar waxaa loo akhriyaa sidaa hadda a u joogtaanoo dersi waaxid baa loo wada dhigayaa ardayda taasi waa ariiqo ariiqo labaad baa jirto dad kala duwan oo xagga mustawa ahaan iyo xagga kutubtay doonayaanba kala duwan tahay inay shiikha u yimaadaan waxaa laga yaabaa in markaa waxa weeye ay doonayaan intaasoo kitaabo kala duwan ay doonayaan mid waliba waxaa laga yaabaa ama mid inuu yahay ama markaa laba ama saddex inuu yahay way wada yimaadeene see loo kala hormarinayaa waxaa habboon inuu hormariyo wa an yuqadima waxaa habboon inuu hormariyo fii tacliimihim baristooda uu cilmiga baraayo ida isdaxamuu markay sheikha isku cidhiidhiyaan oo bimacnaa ay la wada kulmaan oo u wada yimaadaan alasbaqa faalasbaq midba kuu ka horreeyuu hormarinaya kii ugu horraan yimi baa la hormarinayaa kii ku xigay baa lagu sii xigsiinayaa kii ku xigay baa lagu sii xigsiinayaa yani saasaa la samaynaya wayataxaraa tafhiimahum biaysari turuq waxaanu kula dadaalayaa tafhiimahum fahamsiintooda uu fahamsiinaayo ayuu kula dadaalaya biaysari turuq waddooyinka ugu fudud ayuu kula dadaalaya inuu ku fahamsiiyo wayadkurahu mutarasilan mubayinan waadixan wayadkurahu waana u sheegayaa mutarasilan isagoo xidhiidhinaya hadalka oo mubayinan caddaynaya waadixan ay tabyiinan waadixan caddayn cad uu caddaynaayo ah. wa yukariru maa yushkilu min macaaniihi wa alfaadihi xataa yafhamuuh waana ku celcelinaya waxa bannaan yuqadima inaad ku cadafto waata wayenbaqii an yuqadima wayataxara waxaa kaloo habboon inuu kula dadaalo tafhiimahum fahansiintooda biaysari turuq dariiqyada ugu fudud uu kula dadaalo wayadkurahu mutarasilan wayukarira dabeetsaa la yidhaah waxaa wayataxaraa waa u qastaya tafiimahu wayadkuruhu ayay markaa noqonaysa ila adigan ka dhigay inay ku cadfantahay yonbaqi wayadkuruhu mutarasilan mubayinan waadixan haddaad kor dhigto yuqadimaad ku cadfaysaa wa yukariru maa yushkilu wuxuu celcelinayaa maa yushkilu wixii ishkaal gelinaya ee qarsoomaya oo min macaaniihi macnayaashiisa ka mida wa alfaadihi eryadiisa ka mida xataa yafhamuuh ilaahay ka fahmayaan buu marka cilmigii uu dhigaayo dad kala duwan oo kutub kala duwan ama meelo kala duwan kitaab ka doonaya ay u yimaadaan mid walba kitaabku doonaya u akhrinaya waa dariiqo yani ku saabsan in cid walba gaar loogu akhrinayo ariiqada waxaa aad u isticmaala shanaaqitada waxaa laga yaabaa inay fiiro u soo galaan dhowr iyo toban inan oo mid waliba kitaab gaara doonaya haddamaarka sheikhuna culumtan marka hadda uu dhigaayo waa culuum aan taxdiir uga baahnayn oo uu markaas badiba xafidsan yahay mid baa naxwo doonaya mid baa sarfi doonaya mid baa balaaqo doonaya ka naxwaa doonaya mid wuxuu doonayaa marka mulxatulciraaq mid wuxuu doonayaa eh, alfiyo alfiyada wuxuu ka doonayaa baab almawsuul masalan mid kale wuxuu ka doonayaa baab alidaafa mid kale wuxuu ka doonayaa baab tasriif yacni mid walba halkiisunbuu la soo baxaya mid walbana halkiisaasu u sharxayaa shan iyo toban daqiiqo ama wax la mida ayuu siinaya qofkii ama toban daqiiqo faqira'atu calayhi saas aawoodee intaa wax badan baa lagu gudan karaa maadaama laqba aynay ahayn yani wuxuu akhrinayaa hadalkii dabeedna waa tacliiqinaya waa akhrinaya waa tacliiqinaya fawaa'id buu sheegayaa yacni waa tacliiqinaya marka waxa weeye hadduu markaa shan iyo toban daqiiqo helo wakhti badan buu helan sardi baanu ku akhrinayaa intaas kadib mid kala soo geliya mid kalfiiladaasay haystaan see loo kala hormarinayaa malabar falabar misey u kala wen yihiin maya alasbaq falasbaq say u kala horreeyeen baa loo kala hormarinaya kii ugu soo horreeya ugu xaqnimo badan kii ku xigay baa ku soo xiga saasay loo kala hormarinaya ilaa kaa soo horreeyey uuga tanaasulo mid markaa ka dambeeyey lisiniha aw lighayri ou yidhahdo anaa uga tanaasulay lama hormarinayo liannahu axaq xadiiska abi daawuud wuxuu sheegaya sanadkiisa maqaal ku sugnaa man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimun fa huwa axaqu bihi kii u hormaro u soo dheereeya waxaan muslimi uga horraynin isagaa u xaq leh oo u xaqnimo badan isagaa u xaqnimo badan sanadkiisa waxaa ku jira maqaal laakiin qaacidadu waa saas xukum ahaan masaladu culammadu waxay yidhahdeen waa saas yacnii kii u soo horreeya u xaq leh marka alasbaq falasbaq baa loo kala hormarin sida loo soo kala horreeyey waxaa la mid a ah masaa'isha fataawaha la mid a ah. shan caddadaa u yimi markaysaa sheikhii waxay doonayaan masaa'il inay weydiiyaan mid walba mid hadalka inuu iska bilaabo uma xaq lahaa iyadoo laga soo horreeyey waxaa u xaqnimo badan alasbaq faalasbaq ka ugu horreeyey ee ugu horraan yimi baa u xaqnimo badan ka ku soo xigay baa ku xiga yaa miiladaada sug waa lagaa horreeyaa haddii kaleo markaa dee aad idan dalabto aad tidhahdo ma iga tanaasulaysaa may hormarinaysaa dee lahu qofkan baa xaqa leh laakiin adigu iska bido sheekh saa iyo saa ka warran masalada caynka iyo caynkaas iyadoo lagaa soo horreeyey taas munaasib maaha sheikha laftiisu waa inuu yidhahdaa kana kaa soo horreeyey miyaad eh, u gudbinaa siinaa mise adaa keenaya su-aashaada haakada wuxuu ku dadaalayaa inuu fahansiiyo oo sida waddada ugu sahlan inuu ku fahansiiyo ayuu ku dadaalaya yani inuu ku adkeeyo oo markiisa markaa tafaasiil badan oo aynay qabanayn ya uu u sheego ma aha sida ugu sahlan ee ugu kooban ayuu ku fahamsiinaya hmm. siba siday ka dhowdahay ku fahmi og si sardiyaanu ugu sheegayaa cad oo waadixa waana ku celcelinayaa wixii ishkaal leh ilaa ay ka fahmayaan kaana ida takallama takallama alaaan waxyaalaha ishkaal kale saddex goor oo kalea lagu celiyaa sida nebigu calayhi salaatu wasalaam waqtiyada qaar ugu celin jiray waidaa lam yakmul ilbayaanu ila bitasriixi bicibaarati yustaxaa fi alcaadati min dikriha falyadkurha bisariixi ismiha wuxu uhi waidaa lam yakmul haddaanu dhammaystirmin albayaanu caddayntu ila bitasriixi in la caddeeyo mooyaane in la bacdhaba mooyaane si kale haddaan markaa bayaanku ku dhacayni caddayntu bicibaaratin eray in la bacdhabo la caddeeyo mooye si kale haddaan caddayntu ku dhacaynin oo lagu fahmaynin eraygaasoo yustaxaa fi alcaadati caadada laga xishoodo in markaysagaa la bacdhabo min dikriha waxaa laga xishoodaa sheegisteeda la sheegaayo ayaa laga xishoodaa sida loo bartay laakiin si kale ardaydii kuma fahmayaan haddaan sidaa loo bacdhabin oo loo sheegin falyadkurha markaa ha sheego bisariixi ismiha magaceeda cad ha ku sheego ee waadixa walaa yamnacuhu u diidi maayo alxayaau xishoodku wa muraacaat ladabi iyo aadaabta in la ilaalinaya min dalika ay min dalika tasriix caddaynta u bacdhabayo u diidi maayo fa ina iidaaxaha maxaa yeelay caddaynta la caddaynayaa ahamu min dalik way ka muhiimsan tahay yacni xishoodka markaa waxaweye la xishoonaayo oo laga xishoonayo in markaa la bacdhabo la sheego in masalada la fahmo ayaa muhim ah maadaama ay muhim tahay masalada in la fahmaa si kale haddaan lagu fahmayn ilaaba ilaa in la caddeeyo mooyaane oo la bacdhabo mooyaane ha la bacdhabo wainamaa yustaxabu alkinaayatu wa yustaxabu waxaa la jeclaystaa oo keliya alkinaayatu sarbeebta fii mili haada kaasoo kale la sarbeebaayo shayga caadatan laga xishoodo in la sheego ida calimuu lmaqsuuda minha hadday gartaan waxa looga jeedo sarbeebtan sarbeebta waxa looga jeedo hadday fahmaan markaa in la bacdhabaa ma fiicnaa ee waxa fiican oo mustaxab ah in sarbeebta la isticmaalo idaa calimuu almaqsuuda minha hadday gartaan waxaa looga jeedo cilman jaliyan cilmi daahiroo muuqda oo waadixa ay gartaan wa calaa hada tafsiili tafsiilkaasaana yuxmalu lagu xambaarayaa kan oo tafsiilka ah baa lagu xambaarayaa iyo kala saarka ah maa warada waxa soo arooray fil axaadiisi axaadiista ku soo arooray oo min altasriixi fii waqtin waalkinaayati fii waqtin oo ahaaday in waqhtina la bacdhabaayo wax laga xishoodo wakhtina markaa la sarbeebaayo shay laga xishoodo aan la bacdhabayn yani labada markaa saasaa lagu kala xambaaraya wuxuu inoo tilmaamayaa asalku wuxuu yahay waxyaalaha laga xishoodo fi lcaadati in la sarbeebo waata uu cabdulaahi bnu cabbaas uu yidhi masiga iyo mulaamasada iyo mubaasharada iyo rafadka kulluha waa jimaac walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuuna fi lmasaajid min qabli an tamasuuhunna intaydaan taabannin ka hor taabashadii waxaa loo jeeday yacni jimaacii galmadii baa loo jeeday rafasku waa la mid uxilla lakum leylata asiyaami arafathu ilaa nisaa'ikum dhammaan waxay sarbeeb ka yihiin galmaday sarbeeb ka yihiin ina allaha yakni bima shaa maa shaa ilaahay wuxuu ku kinaayoodaa shaygu doonuu ka kinaayoodaa oo u sarbeebaa oo wuxuu doono ku sarbeebaa markaa sarbeebta caynkaasi siday qur'aanka ugu sugan tahay axaadiistana ugu sugan tahay aadaabta wanaagsan bay ka mid tahay aadaabta wanaagsan ayay ka mid tahay haddaba yaday caynkaa tahay haddii lagama maarmaan ay noqoto tasriixu waa la tasriixinaya ya tasriixu marka hadduu lagama maarmaan noqdo waa la tasriixinaya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood tasriix waa ka soo aroora sida xadiiskii tilmaamayey maacis inuu zina qirtay ou yidhi yaa rasuul allahi waan zinaystay xadkayga og markaasuu ku yidhi lacallaka qabalta aw hamasta waxaa laga yaabaa inaad markaa la timi wax ka sokeeya zinadii inaad ama dhunkatay ama aad taabatay ama wax la mida laga yaabaa waayo muqadimaadka zinada mar baa lagu ilaaqaa zina alcaynaani tasniyaani wa zinahuma anadar ila akhir xadii muqadimaadkii zinada zina lagu ilaaqa min baabi ilaaqi almusababi cala asabab waa musababkii oo lagu magacaabaayo sababtii yani noocaas weeye markii dambe nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aniktaha yanii eray galma lagu tilmaamo erayga ugu qadhaadh ayaa annayk la yidhahdaa af soomaali wax u dhigma waa garanaysaa eray galma laga cabiro erayga ugu qadhaadh baa nayg la yidhahdaa tii buu nebigu isticmaalay calayhi salaatu wasalaam markaasuu annigtaha markaasuu yui nacam ahlucilmigu waxay yidhahdeen mawdica inuu nebigu tasriixiyo ereygii galma laga cabiraayey ereygii ugu qadhaadhaa ee luqada carbeedba ku sugnaa erey ugu qadhaadh wuxuu nebigu ugu weydiiyey lianna alxuduuda laa tasbutu bilkinaayaat xuduuddu kuma sugnaato kinaayo laabudda min tasriix shardi waxaa tasriix sarbeeb kuma sugnaato xadku marka daruura keensatay lianna alxuduuda laa tahbutu bilkinaayaat xuduuddu kinaayaat kuma sugnaato marka markii laga fursan waayey nebigu calayhi salaatu wasalaam eraygii waa tasriixiyey calaa sabiili zajri iyo cuquubo lafteeda in loo tasriixiyo marmarka qaarkoodna waa dhacdaa zajri iyo cuquubo in loo tasriixiyana waa dhacda in zajri looga jeedo qof baa laga reebayaa yacni waxa weeye wax xun loo diidaya zajriga iyo cuquubadaas tasriixi waa keensanaya cala sabiili mihaal nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam man tacaza bicazaa'i ljaahiliya fa aciduhu bihani abiihi walaa taknuu ruuxii markaa waxa weeye waxyaalaha jaahiliyada ku faanfaana oo u nisbaysta oo isu nisbeeya ya sida reer hebel inuu ku faano iyo wax la mida fa aciduuhu bihani abiy xubinta tarankee aabbihii waxaad ku tidhahdaan qaniin walaa taknu kinaayaha isticmaalina erayga cad ugu sheega anigu weli war ma tasriixin ya waxaa looga jeedaa cala sabiil cuquuba wazajri cuquuba iyo zajri baa looga jeedaa laga reebayo ficilka uu la yimi xun waxaa la mida abubakrin isidiiq radia allahu canhu ardaah yowma alxudaybiya ninkii gaalka ahaa curwat bnu mascuud athaqafi markuu saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam uu yidhi maxamedow ha ku kadsoomin dadkan ku ag jooga hadhow waa kaa yaaci doonaan abubakar baa xanaaqay managa annagaa yacni buu cararayna annaxnu nafir ya imsas badra laati kintirka laata ordo markiisa waxaa dhuug kintirka laata ordan nuug buu ku yidhi marka erayga noocaasi qadhaar wuxuu u isticmaalay abubakar yani waxa weeye zajri iyo cuquubo ayuu isticmaalay waayahay wa maa yenbagii taakhiiruh wa maa yenbagii taqdiimuh wa yuahiru wuxuu dibdhigayaa maa yenbagii waxay habboontahay taakhiiruhu inuu dibdhigo wa yuqadimu wuxuu hormarinayaa maa yenbagii waxay habboontahay taqdiimuhu inuu hormariyo wayaqifu fii mawdici alwaqfi wayaslu fii mawdici alwasli wayaqifu waa istaagayaa fii mowdici alwaqfi meesha istaagga in la istaaga ay tahay wayasilu waa xidhiidhinaya fii mowdici alwasli meeshay tahay in la xidhiidhiyana waa xidhiidhinaya yani wuxuu tilmaamayaa ashyaadu siday ku habboon tahay buu yeelayaa tartiibtay ku habboon tahay hadday taqdiim tahay hadday ta'khiir tahay hadday debdhigis tahay hadday horumarin tahay hadday markaa in isku taaga tahay hadday tahay in la xidhiidhiyo yani darsigii marka la dhigaayo mowdic baa ku habboon in waxa ka dambeeya lala xidhiidhiyo oo macnahoodu isku xidhan yahay mawdic baa ku habboon in la kala gooyo markaas saasuu samaynaya taqdiimkiiyo taakhiirkana waa saas wa yuxsinu khuluqahu maca julasaa'i wuxuu wanaajinayaa akhlaaqdiisa maca julasaa'ihi kuwuu la fadhiyo la jirkooda wa yuwaqiru faadilahum bicilmin aw sinnin aw sharafin wuxuu weynaynayaa faadilahum kooda fadliga leh ee bicilmin cilmi ku mudan ama bicilmin cilmi sababtii ku weynaynaya aw sinin ama da sababteed buu ku weynaynaya inuu da weyn yahay aw sharafin ama sharaf sababteed buu ku weynaynayaa sharaftaas waxay noqonaysaa inuu masalan qaraabadii nabiga yahay calayhi salaatu wasalaam oo ahlu uu yahay ama uu yahay ruux cibaado badan oo kale yacni uu yahay ruux dikri iyo cibaado badan aw salaaxin ama wanaag ayuu markaa ku weynaynaya wanaaggu cibaadadii iyo ashyaadaasuu noqonaya sharaftana nasabka iyo xaggaasa soo geli kara oo cidda qaraabada nebiga ahi calayhi salaatu wasalaam dee dadka kale waa ka mudan tahay xagga nasab ahaan bay uga mudan tahay xagga nasab ahaan ayay uga mudan tahay saas aawoodee saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam beytka qaraabada nebiga aad bay u ixtiraam jireen aad iyo aad bay u xushmayn jireen u qadarin jireen nebiga qaraabadiisa calayhi salaatu wasalaam wayataladafu bilbaaqiin waa u dabcinayaa u dhimrinayaa kuwa kale soo hadhayna yacni akhlaaqdiisa inuu wanaajiyo cidda la fadhidaa khuluq wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan kula dhaqmo weji furan hadal wanaagsan kalima tayiba liinu lkalaam hadalka inuu u debciyo waxa weeye kullu dalika waa fiican yahi inuu kuwooda marka yacni sharafta le ixtiraamo oo markaa amadda ahaan u sharaf leh oo dee da'da marka ruuxa da'da weyni min da'diisa lagu ixtiraamo ayuu mudan yahay laysa mina man lam yarxam sahiirana wayuwaqir kabiirana wayacrif licaalimina xaqahu xadiis nabiga sal allahu aleyh wasalam waxaa laga soo wariyey sheekh albaani uu quweynaayo oo taxsiininaayo nagama mid aha man lam yarxam sahiiran kaanu naxariisan kaayaga yar oo ka yar waa in loo turaa oo loo naxariistaa wayuwaqir kabiirana kaayaga weynna aan xushmayn oo qadarin oo weynayn wayacrif licaalimina xaqahu caalimka yagana aan xaqiisa u aqoonsano u garan nagama mid ahee dayruu naga yahay dayro looma jeedo waa gaal waxaa looga jeedaa dariiqadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee wanaagsanayd baanu ku sugnayn oo waxa weeye markaa martabadiisu inay hoosaysaa laga tilmaamay marka cidda eh, da'da ah iyo cidda cilmiga leh in la ixtiraamo waa muhim xadiis kale wuxuu sheegay ina min ijlaali illaahi ikraama di shaybati almuslim weynayntay allah la weynaynaayo waxaa ka mid a ka cirada u saaxiibkaee muslimka ah in la weyneeyo la xushmeeyo yani qofka muslimka ee islaamnimada ku ciroobay wuxuu mudanya in la ixtiraamo la qadariyo ya yacni muddo badan buu cibaadaysanayey soo camal farayey marka cirada markaysaga uu islaamka ku curaystay waa in lagu ixtiraamaa lagu qadariya weynaynta isaga la weyneeyo ilaahay dartii loo weyneeyaana waa weynan ilaahay la weyneeyey ya waxaamil alqur'aani hayra alghaali fiihi waljaafi canhu waxaa kaloo weynaynta ilaahay la weynaynayo ka mid a ka qur'aanka xambaarsan in la weyneeyo ee aan qur'aankiina ku talax tegin oo quluwi la iman qur'aankiina ka dheeraan oo aan ka fogaan dee kutuba xoor oo kale aan iska noqon an qofkaa qur'aanka xambaarsan ee qur'aankii ku qumman ee qur'aankii akhrinaya ee ku camalfalaya ee akhrinaaya isagana in la weyneeyaa waxay ka dhigan tahay in allah la weyneeye ka dhigan tahay ilahay dartii loo weyneeye xadiiskaana culamada qaarkood ayaa taxsiiniyey inta kalena waa u dhimrinaya waa u sahlaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk